bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbihi aجmaciin wbacdu ilah waxaan weydiisanayna subxaana wa tacala inuu cilmi naafica nagu arsaaqo waxaan ku jirnay kitaabkii xilyatu aalibcilmiga waxaan gaar ahaan waa casharkii labiyo tobnaad casharkani waxaynu ku jirnay baabkii kayfiyatu aalabi wtalaqi fasalka labaad sidee cilmiga sharciga loo baranayaa wadadee loo qaadayaa wuxuu ka hadlay mualifku raxmat ullaahi calayhi maraatib اlcilm cilmiga marka la baranayo inay jiraan maaragtay darajooyin iyo fasalyaal inay jiraan oo bini aadamku maaragtay isla oqoon ma aha islana awood ma aha gurigana aasaas baa laga soo dhisaa meel hoose maaragtay in hoos laga soo dhiso arrinkaasi waa arrintuu maarata mualifku raxmat ullahi calayhi ka hadlay wuxuu kaloo marka kaloo baabkan kal ka hadli doona ayuu qaatay aan qaadana ujeedaa kutubtii la qaadanayey iyo manhajkii kutubtaasi habkii loo qaadanayay ayadana mualifku raxmat ullahi aleh wuu ka hadlay waxaan kaloo wuxuu kaloo ka hadlay waxa la yihaahdo talaqi cilmi can alashyaakh cilmiga in sheekhyaal laga qaato ama macalin laga qaato waxaan sheegay mualifku inay jamhuurta ahlucilmigu ay isku raacsan yihiin cilmigu maaratay inuusan xoogsi ahayn inuu u baahan yahay dad laga qaato iyo macalimiin laga qaato sida shuyuukhda oo kale waxaa jira cid ka baxday arintaas oo mualifka uu ka hadlay ninkaa magaciis muxuu aha nin yidhi maarata kutubta daalcashada cilmi laga qaataa magaciis ninkaas maya y kitaabka baadna soo muraajaceyn magaciisiya sheekii yiri waxa weeyaan magaciis caliy bnu rudwan almisri adabiib ayaa yihi waxaa laga qaadanayaa cilmiga waxaa ku filan kitaab keliya in laga dalaacdo ninkaasi culimadu waa radiyeen buuri mualifku raxmat ullaahi calayhi culimo radiyaa ka mid ah jamaaca maxaa tira culimo radiyaa ka mid aha ay xaafidka نعم xaafid dahabi ayb xaafid dahab waxbuu ka tilmaamay laakiin waxaa radiyey maaratay asafadi imaam safadi kitaabka la yihaahdo fi lwaafi waafiga waxaa la yihahdaa alwaafi bilwafayaat taarikh wafayaadka uga hadlay kitaab dheer buu leeyahay Ehm, alwaafi bilwafayaat baa la kitaabkiis kitaab taariikho daabacan weeyaan safadii waxaa ka soo guuriyey buu yihi radintaasi zubaydi ehm, zubaydi wuxuu sharaxay kitaabka axyaa culumudiinka isaguna ehm, zubaydi misri isna kitaabkiis kitaab daabacan weeyaan mualifkuna wuxuu ka soo guuriyey sharaxa maaragtay zubaydi culumudiinka uu sharaxay ayuu kasoo guuriyey wuxuu mualifku inoo sheegay asbaabaha keena safadi markuu tilmaamaya arintaasi asbaabaha keena in macalin loo baahan yahay iyo loo baahan yahay dhowr sababood buu soo kaxeeyey mualifku hadalka uu soo gaabiyey darteeda wuxuu ka bilaaba sababa sababtii lixaad ayuu ka soo raray wuxuuna uga soo raray oo uga tegey ilaa intii kale kow labo saddex afar shan wuxuu u dhaafay sababaha u xooga badnaay bay ahaayeen intii marka maadaama kitaabka usan doonayn kitabka dhan soo raro ayaa wuxuu maarata soo raray sababta lixaad laga bilaabo asaadisatu marka uu yihi maarata sababta lixaad uu sheegay sababtaas waxay ka kooban tahay waxyaalo fara badan oo maarata maalifka uu sheegay waxaan joognay marka eh, waktigu inuu soo galay asbaabtaasi macalinka loo baahan yahay sheegitaankeeda asbaabtaasi waxaa ka mid ah waxaa dhici kara inuu tasxiif ku dhaco kitaabka inay wax ka qaldamaan qoraalkiisa waa dhici karaa soo maaha xuruufaha weliba markaysan dhibcaysnayn waa isu ekaan karayaan waxaa dhici karaa qofka macalinka ah ishu si qalada inay wax uga akriyo uga dhacdo ama si qalada u akriyo inuusan icraabta aqoon u lahayn ee icraabta u qaldo markaana ay ka dhaarto macnuun ay qaldamaan waxaa ka dhici karaysa kitaabka laftigiisa madbacaddu inay qalado waxaa dhici karaysa inuu akriyo waxaan la akrin inuu magaranaysa qoro wax la qoraa jira o aan la akrin iyo wax la akriyo on la qorin waxaa dhici kara usan garan karin mualifka kitaabka alifay madhabka uu aaminsan yahay inuu waxaa dhici kara uu ashcari yahay inuu muctasili yahay inuu jahami yahay usan kala garan karayn markuu kitaabkiisa akrinayo waxaa dhici karaysa inuu dhawaaqa marka uu ku dhawaaqayo si qalada ugu dhawaaqo shay la kala gooyn lahay oo madaxaas u geliyo waxaa dhici karaysa inay nuskhadu xun tahay kitaabka iyo daabacaaddu waxaa dhici karaysa inuu ka bilaabo waxbarashada meelaan laga bilaabin meel la hor lahay oo gadaal u dhigo meel gadaal la marin lahay hore usoo dhigo oo ku dul wareegto marka ku wareero badweyntaas waxaa laga yaabaa cilmigu inuu wato erayo isilaax ah maado kastana isilaax bay leedahay usan ardaygu fahmi karin ilaa macalin inuu sharxa mooyaan culum kasta furahoodu isilaaxaad bay leeyihiin u baahan maarata in la qeexo waxaa dhici kara in alfaad yunaani yihiin oo luqada ka guuriyey sida nawruus oo kale fa haadihi kuluhaa can ilcilm meeshaad joogno soos maaha jamaaca fa midaasi kuluhaa dhammaanteed mucawiqatun waxay is hortaagaysaa cala alcilmi cilmigay is hortaagaysaa waqad istaraaxa almutacalimu qofka baranayana waa ka raaxaystay min takalufihaa inuu maarata isku qasbo naam waqad istaraax waa ka raaxaystay waqad istaraaxa wuu ka raaxaystay almutacalimu qofka baranaya yani aaalib ba ujeeda aalibku min takalufihaa inuu isku qasbo cinda qira'atihi marku ku akrinayo agteeda alى اmucalimi mucalimka marku ku akrinayo uma baahna laa yatakalaf laa yaxtaaju ilى takaluf cindama yaqra calى اlmucalim wاlmucalimu huwa اladi yusahilu lahu aلطariiq wahuwa اladi yudaribhu mucalimku asagaa baraya isagaana maarata ufududaynaya khibrad asagaa u leh waida kaana اlamru calى hadihi الsuura arinku marka nooca haduu yahay waida kaana amru arinku haduu yahay calaa haadihi suura qaabka aan sheegnay falqiraa'atu akhriska kutubta la akhriyo cala alculamaai culamada dushooda lagu akhriyo ajdaa asagaa habboon wa afdalu asagaa ka fadli badan min qiraa'ati اlinsaani insaanka akhrista qofka akhriskiisa linafsi nafsa u akriyo inuu daalacdo maarta yaa fiican inaad macalin ku akhrido inaad daalacto inaad macalin ku akrido daliilaad baa la keenay iyo masaa'il cilmi ah tusinaya arrintaas wahuwa maa aradnaa waxaanu doonayna weeyaan bayaanahu caddayntiis intaasaan rabna inaan caddayno inay maaratay macalin laga maarmaan u yahay <clears throat> marka taas buu caddaynayay wa qaala safadiy qaala safadi sheekh safadi wuxuu yihi kitaabkiisa wafayaati markuu ka hadlaayey walihaada sidaa daraaddeed ayaa qaala alculamaa culammadu waxay yidhahdeen laa taakhud alcilma cilmiga ha ka qaadanin min صaxafiyin mid maarata journaal bartay ama waraaqo ka bartay nin daalacday wala alxadiida walaa taakhud alxadiid xadiidkana ha ka qaadanin oo ha ka baranin wa gayrahu walaa gayrahu xadiidkaa waxaan ahayn caman qofa ka qaadanin akhada daalika arrinkaa ka qaatay min asuxufi waraaqaha ka qaatay ka qaadan ba maarta laa taqra qur'aan qur mar haddaa iska daalacano qur suurtagal miya ardaygii qur yidha waa iska daalacanaya sida masxafka ugu taalan iska akrisanaya laa shaka inuu maarata khalad iyo laxni u akrinaya leanna qur-aanku u baahan yahay curufaha qaarkood laguma dhawaaqo qaarkood waxa weya waa culum wey wakada culumta kale weeyaan ha laa taqra' اlqur'aana man qara'a min almusxaf musxafka hore waa qur-aanka jaamac kitaabka jaamaca laxda qaala اlculamaa laa taakhud اlcilma min صaxafiyi walaa min musxafiy laa taakhud اlcilma cilmiga haka qaadanin min صaxafiyin waxa loo nisbeeyey waraaq quraan wax ka barta walaa min musxafiyin mid musxaf quraan ka barta jaamica ah, labaas cilmiga haka qaadana yani laa taqra alqur'aana qur'aanka ha akrini haka calaa man ha ku akhrinin qara'a min almusxaf musxaf ka akhriyey wala xadiia walaa taqra ilxadii xadiiska akhrinin iyo waayrahu walaa ayr اxadiid xadiiska waxaan ahayn sida fiqig oo kale iyo caqiidada man akhada dalika arrinkaa qof qaatay min a min asuxufi waraaqada le ka qaatay nistaalacda asaga nin xoogsaday ah ah waa maxay intahaa ikhtizaal baa la yihahdaa muslimiintaa bilaabeen ereyada in lasoo gaabiyo intahaa kalaamu sheikh ayaa waxaa laga soo koobay ah ila ila aakhiri kalaam ilaa aakhir aaya iyo wixii lamid a ah saa darteed ba waxay yidhahdeen min acظam اlbaliyati tamashik الصaxiifa waxaa balaayo ku u weyn waxaa kamid a ninkii waraaq sheik ka dhigtay ama maaratay waraaqo keliya sheik ka dhigtay waa min acظam اlbaliya gefkiisuna aad ba u badan yahay fahmkiisuna aad u xumaadaa arintaas maarata muran ma laha maanta alxamdu lilah muuro fara badan baa sahlanaaday waqti hor adkaa maanta hadalkiio la maqlayo qofki loo jeedo kaa fog iyo waxyaa badan baa ilaha sahlay subxaana watacaala casrigaas aysan awood ulahayn wadaliil maadiyu daliilka oo la taaban karo daliilka maadiga waxa ujeeda daliil la taaban karo daliil maadiyi bmaa daliil malmuus shay waa maadi daa waa shay la taaban karo daliil maadi daliilka oo la taaban karo alqaa'imu ee tusinaya ee ku taagan الdاl ba ujeeda الqاm بmعنa اdاl ee tusinaya عalى بطلان نdرة بن رضوان عlي بن رضوان aragtidiis dliilka la taaban karo tusinaya waxa weeyaan أنaka adgu taraa waxaad arkaysaa الآلاaف kumaniyaal ayaad arkaysaa oo alاaf الtarاjim baan lahay alاaf اtarاjim taraa waxaad arkaysaa alاaf الtarاjim kumanaan tarjamooyin oo loo turjumayo culimada taariikhdooda laga hadlayo culimada iyo ulaabta iyo wasiyari waxaad arkaysaa alaafa siyar kumanyaal taariikheed nolosooyaalka ayaad arkaysaa cala ikhtilaafi اlasmaani waktiga isagoo kala bedelan cala ikhtilaafi اlasmaani maca ikhtilaafi اlasmaan samanku asagoo uu isweydaarsan yahay iyo wamari acsaar waktiga noloshu idoo kala duwan tahay casriyaal badan ay soo mareen iyo wa tanawucu macaarif oqoonta culumtaasi nuucyaasheeda ay kala gedisan yihiin maa beyna fiqhin wa xadiiثin wa xisaabin dalik macaarif kala gedisan ayaad waxaad arkaysaa mashxuunatan ay mamluatan inay ka buuxdo waa mafcuulkii haani oo lirada mashxuunatan waxaa ka buuxaad arkaysa inay ka buuxdo bitasmiyati shuyuukhi shuyuukhda sheegitaankooda nin walba inuu sheekh wax ka qaato u sheegayo maana arkin yani culimadaas waxbartay taarikh kastay joogeen iyo casr joogeen zaman joogeen ninaan sheikh lahayn ma lama arkin nin walba waxaa weeyaan siiradooda iyo taariikhdooda iyo maalminoodka soo barbaarteed waxaad arkaysaa mamluu'atan inay ka buuxdo alaaf ashuyuukh wاlculamaa a arkaysaa ma garanaysaa bitasmiyati shuyuukhi wاtalaamiid shuyuukhda sheegitaankooda inay ka buuxdo iyo ardada sheegitaanka ay culimadaas wax ka qaata haddee marka aragtida ibnu rudwan ay sax noqon lahayd waxay arki lahayn casri laga deeqtoomay shuyuukh ay arki lahayn maarata cusuurta ka mid ah iyo cilmi shuyuu iyo cilmi aan ah, sheekh la-aan ah wa min alculamaai culimada marka waxaa ka mid ah wa mustaqilu min dalika wa mustakirun waxa weeyaan wa min alculamaai culimada waxaa ka mid ah mustaqilun mid yaraysta min dalika arrinkaas oo culimadiisu ay yar yihiin maxaa dhici kara laba caalim saddex caalim nin wax ka bartaa dhici karaya culimo baan aan u xeraysan wa mustakiru wa min alculamaai mustakir culimada qayb kamidana waa batadeen oo kumanaan kun oo inay leeyihiin baa kamid ayaa dhici karaysa maarta cadad weyn buu qaata wandur waxaad fiirisaa shadratan ay qidcatan wa majmuuca wax yar oo waxaad fiirisaa oo min almukiriina culimada badsaday riwaayadda shuyuukh badan ka wariyaan min almukiriina riwaaya riwaayadda kuwa badsaday can shuyuuki shuyuukhda inay ka wariyaan badsaday waxaad ka fiirisaa xataa balaga bacduhum qaarkood ilaa uu gaaray alulufa kumanyaal ou gaaray waxaad ka fiirisaa kamaa fii fasli alcuzaab min alculamaai wa kitaabka la yihahdo alcuzaab faslu alcuzaab kitab waa la hahdaa alcuzaab min alculamaa wa ayaa waxaad ka fiirisaa fasalkaasi oo ka mid ah min alisfaar min kitaab isfar kitaabka isfaarka ayuu ka mid yahay oo la yihaahdo oo liraaqimihi kitaabkan liraaqimihi damirka wuxuu laabanaya kitaabka xilyaha kitaabkaasoo isfaarka yaa iskale liraaqimihi kitaabka ninka qoray raqama alkitaaba bimacnaa kataba weeyaan lambaro u sameeyey raqamka asalkiisa taxriirka kitaabka ayaa raaqimne liraaqimihi ay limualif hada kitaab naftiisa ujeeda waa tawaaduc darteeda kitaab la wuxuu leeyahay alcuzaab min alculamaai wa gayrihim ya kitaabka sheekh bakr baa iska leh kitaab daabacan weeyaan marka kitaabka la alcuzaab min alculamaa wa gayrihim wuxuu xoogaay ku radiyey sheekh cabdiraxmaan abi quda oo alifay kitaab oo u bixiyey alculamaau aladiina aatharuu اlcilma cala الzawaaj ayuu bixiyey alculama aladiina aaaru اlcilma calى zawaaj culimada doorteen ka door bideen cilmiga guurka ka door bideen sheekh bakr abu zayd kitaabkan bu qoray ou qoray oo masna u bixiyey alculama alcuzaabu min alculamaai wa gayrihim yani culamadii doobabka ahaa oo aan guursan iyo cid kale ma garanaysa raggan culamada ahayn oo shucaraa iyo fara badan ka mid ah ibnu taymiya iyo rag kamida ma garanaysaa abuxayaan alondolosi iyo rag badan baa jira oo aan guursan marka maxaa lasku haystaa maaratay cabdiramaan shee cbdiraman buquda wuxuu ku gefay inuu yihahdo aatharu lcilmi cala zawaaj arrintaasina arrin saxa ma ah guurka inay uga tageen cilmi daraaddeed maxaa yeelay guurka cilmi looga tagalooga tagaahi masle saxa ma ah nabi maxamed alay sala sla mucalim albashar ahaa ayaa yiri magarasa wainii atazawaju nisa faman ragiba can sunatii falaysa mini mucalimkii koowaadnaas u ahaa saxaabadii maarata mucalimiinta kama tegin marka masalada ah in cilmiga guur looga taga sax ma aha ciwaanka marka cabdiraman bd wuxuu ku cileeyey culimadaas inay cilmiga ka doorteen sheekh bakar abu zayd isaga ku ridiyey marka inkastoo ridisu nooc fiicanoo cilmiga ah uu yahay fiiri ma dhihin waan ridinay waan ridinay lakiin ciwaan u ag mawduuci laftiisu wax ka alif waxay kamid tahay noc wax loo radiyo inaad qofkan caydo oo isdul taagto oo asaga ergadiis mid usoo guuriso waxaa kaaga fiican hadduu mawduuca ku gafey adna alif mawduuca cadde ah, waa nooc kamida maaratay nooca wanaagsan ah marka wuxuu asagu rabaa inuu caddeeyo inaysan culimadii aan guursan sida nawowi iyo ibnu taymiya iyo magaranaysa ragga lamidihi inaysan keeninin cilmi inay ka doorteen maarata ma aan guurka lakiin asbaabo badan baa keeni karay waxaa laga yaabaa qofkaba inuusan damaca dumarba lahayn ilahi baa garanaya sabab badan baa ayaa heli karays janis bayna u waayay beriya guursan doontabaa naftu dhintaa dhici karays ah, waxaa dhici karaya maarata duruufo ku jira xabsigu galay marka fikraddu sax ma ah in la yihahdo cilmiba maarata wax daliiloo caddaynaya ayagu waxba soo guuriyeen nusuusta guurka iyo ma garanaysaa kutubtooda kusoo wada guuriyeen intay kusoo guuriyeen inay ka tagaan haddana sax maa arrintaas cilmi daraadiis marka muhim waxaa uga jeeday sheekhu kitaabkiisaas isfaarka marku ka hadlaya mawduucan buu sheegay culimada fara badan oo culimo badan cilmi ka qaatay qeyb ka mida ah, marka u hada rabti xoogaa yar inaad ka ogaatid kitaabkaas u laabo hadalka intuu meesha ku keena hadda weya kitaabka u laabo ma la yihahdo alcuzaab min alculamaa wa gayrihim culummadii doobabka ahaa iyo raggii kale ma garanaysaa marka waxaad ka fiirisaa buu ku yidhi markaa meeshaas xoogaa yar ka fiiri haddaad u baahan tahay wandur shadratan xoogaa fiiri oo min almuksiriina kuwa badsaday culima badsaday min an shuyuuqi shuhuud xaggooda xataa balaga bacdum qaarkood ilaa ka gaaray alufa kumanyaal kamaa fi lcuzaab kitaabkaas ku sugan oo min asfaar ka mida yani kitaabka isfaarka waa qeyb kamida weeyaan oo liraaqibihi liraaqimihi ay limualifihi kitaabkan cidda aliftay aliftay oo sheekh bakar nafsi uu alifay kaana abu xayaan maxamed ibn yuusuf andls saaxibu baxrmuxiit weyaan tafsiirka weyn wuxuu ahaa maaratay adbow luqawi buu ahaa cilmiga luqada aad u yaqaana mufasirna uu ahaa shaykhulislaam aad buu maarata u jeclaan jiray u difaaci jiray maalin bay xoogaa isku dhaceen shicir dheer buu leeyahay oo qurux badan oo ku ibnu taymiya ku ammaanayo shaykhulislaam oo ku ammaanay uu leeyahay diinto khatar gashay khuraafo iyo qabuur caabud iyo huhaa iyo diinto dhan laga dhigay iyo tumasho ayaa ilaahay usoo bixiyey buu yiri markaasaa diinta alle ugu gargaaray si abubakar sidiiq ilahay ugu gargaaray waktigii riddada oo kale xoogaay bay marka masar ku kulmeenoo masale isku qabsadeen ninkaa la abu xayaan waa nin luqawi ah masale naxwaha la isku qabsaday abu xayaan marka wuxuu yidhi إda qاaلت xadاmي faصadiquuha faإn الqowلa maa qاaلت xadاmي sayb ku maamaahan hadalkan sibaweyhi baa yihi sibaweyhna lagama daba hadloba sibaweyhi baa yihi maslada saan inay tahay وإida qاaلت xadاmي faصadiquuha bur hadday xadاmي sheegto rumayst hadalku waa hadalka timi maamaa gaba ay ku maamaaha yani sibaweyhi baa yihi naxwalsa lama joogo lagama daba hadli karo sheikhuislam wuxuu ku yihi asibaweyhi nabiy naw <laughs> asibawey baa nabiy naxwa ah intaasoo masalo ku gafo